الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وعن qaadanaynaa haabit بن قيس الأنساري saxaabiga lagu magacaabo khaabid ibni qays alansaariy maa ujiizat lama fulinin lama meel marinin wasiyatu imri'in shaksi dardaarankiisa awsaa bihaa u dardaarmay bacda mowtihi geeridiisii kadib siwa wasiyati haabit bin qays oo aan ahayn dardaarankii uu dardaarmay haabit ibni qays nin dhintay oo dardaarmay oo dardaarankiisii la fuliyey ma jiro aan haabit ibni qays ahayn waynoo imaan doontaa asagoo dhinta u dardaarmay haabit bin qays alansaariyu reer ansaar ahaa sayidun oday buu ahaa oo min saadaati khasraj reer khasraj odayaashooda markaa ka mid ah waa qabiilo qabiilooyinka madiine asalkii deganaa ka mid ah almarmuuqiina kuwaasoo muuqda nimanka odayaashee muuqda ayuu ka mid ahaa wa wajhun madax buu ahaa oo min wujuuhi yafriba magaalada yafrib ama madiina madaxdooda ka mid ah almacduudiina ee farakutiriska ah ragga madaxdaa ileen ma badna waa in yaroo dadka ka mid ah marka nin madax ahoo reebaalada yaqrib madaxdeeda farakutiriska ayuu ahaa wa kaana ilaa daalika intaa waxaa u dheeraa dakiya alfu'aadi inuu ahaa nin fu-aadkiisu fiican yahay dakiyu aad waxaa loola jeedaa waa nin qalbigiisa ama caqli badan leh aada daki oo ahoo maskaxdiisa iyo garaadkiisaba ama laabtiisu ay daki tahay xaadira badiihati badiihadiisuna ay xaadir tahay macnaa qalbigiisu uu xaadir yahay waa nin isla markii wax fahmi karaa qalbigiisa xaadir markaa yahay raa'ica albayaani faseexadiisuna ay fiican tahay raa'ica albayaan bayaantiisii faseexadiisuna ay tahay mid fiican jahiira asawti cod dheerna markaa leh nin codkiisa kor ahoo aad u dheer buu ahaa idaa nataqa haddii uu hadlo ninka basda alqaa'iliina nimanka qaa'iliintee hadla ayuu ka qaalib noqonayaa waa ka guulaysanayaa dadka qaa'iliintee markaa hadlahaya nin bazi oo ka guulaysanaya ayuu markaa ahaa bazi waayo wuxuu ka sara noqon jiray uu ka kormari jiray kana guulaysan jiray alqaa'iliin wa idaa khataba markuu khudbaynahayo khudbo akrinayana asara asaamiciin dadka saamiciintuu khasaalin jiray dadka mar allaala markay dhegaysanayeen hadalkiisii khudbadiisa ayagoo dhan buu qaadanayaa waa uu qafaalan jiray fasaaxadiisa darteed wa huwa asagoo axadu asaabiqiina dadkii hormaray mid ka mida ayuu ahaa ila alislaami islaamnimada fii yafriba madiine ugu hormaray id waqti maakaada uusan sigin yastamicu inuu maqlo ilaayi dikri aayadihii kitaabka alxakiimi ee xikmadda lahaa aayi dikri waa aayadaha qur'aanka qur'aanka aayadihiisii alxakiimi ee xakiimka ahaa oo yurtiluhaa uu akrinayay addaaciyatu wiilkii daaciga ahaa almakiyu reer makaa ashaabu dhallinyaraha ahaa waa muscab bin cumayr bisawtihi codkiisii uu ku akrinayay ashadiyi murugada lahayd codka mar allaala marka qur'aanka lagu akhriyo qofkana si murugaysanee aayadihii qaar ka mid ah suuragal ay tahay inuu ku ooyo way ka ta'fiirid badan tahay qofka kale qur'aanka akhrinaaya marka asagoo muscab ahaa nebiga soo diray daaci ahaa haddana qur'aanka ku akhrinayo cod muruga leh ninka noocaasa codkiisii qur'aanka uu ku akhrinaya ma uusan sigin inuu markaa maqlo inuu markaa maqlo ma uusan sigin xaaladiisii noocaas ahayd iyo codkiisii shajiga ahaa iyo wajarsigii soo jiidashadiisii ama wajarsigii jarsigiisa macnaha jarsigiisii ma uusan maqlin macnaha oo waxaa loola jeedaa waa luqaynta iyo codka mar allaala marka qur-aanka lagu tajwiidiyo wuxuu la mid noqonayaa asagoo lagu luqeeyey oo kale wa jarsihi iyo kuluqaynta luqaynta qur'aanka uu ku luqaynahayay ninkaa muscab ahaa luqayntii annadiyi ee cusbayd ama fiicnayd xataa asara ilaa uu qafaashay alqur'aanu qur'aankiiba samcahu faabidhegihiisa faabidhegihiis inuu la tegay samc bixalaawati waqcihi dhicitaanka macaankiisa dhicitaankiiyo waqacada waa huurinta iyo meesha ugu dambaysa qur'aanka xalaawada uu leeyahay dhagihiisa ayuu markaa jiitay uu qafaashay wamalaka wuxuu milkiyey qur'aankii oo gacanta uu ku dhigay qalbahu qalbigiisii biraa'ici bayaanihi qur'aanka bayaankiisa ama wiilkaa codkiisii bayaanka ahaa wanaaggiisii ayaa qalbigiisii qabsaday wa khalaba lubbahu wuxuu soo jiitay uu ta'fiiriyey lubbahu waa caqligiisii maskaxdiisiina sameeyey inuu mataqaanaa soo jiito wa khala wuxuu soo jiitay qur'aankii lubbahu wuxuu soo jiitay caqligii ninka faabit ahaa bimaa xafala wixii ka buuxay bihi qur'aanka oo min hadyin hanuun iyo wata shariicin sharciya markaa ah sharcigii iyo hanuunkii xafalka ka ahaa ee ka buumtaqaanaa ka buuxay iyo wixii ka buuxay qur'aanka sababtiisuu qalbigii la soo jiitay oo min alhadyi haduu hanuun iyo watashriicin shareeco yajib markaa ah fasharaxa allaahu allah ku sharxay sadrahu laabtiisa liliimaani iimaankii wa aclaa allah kor u qaaday qadarahu faabid sharaftiisa wa rafaca allah wuxuu sare u qaaday dikrahu magaciisa bilinniwaa'i ku biiritaan sababteed uu ku biiray taxta liwaa'i nabiyi alislaami nebigii islaamka calankiisa hoostiisa biiritaankii uu ku biirow ka mid noqday sababteeda yuu ilaahay qadarkiisii magaciisa kor ugu qaaday walammaa goortii qadima uu soo galay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ila almadiinati magaalada madiina muhaajiran asagoo muhaajir ahoo soo hijrooday istaqbalahu waa soo dhoweeyey haabit ibni qays fii kowkab kowkab iyo jamaacad kabiirin ee fara badan jamaacaad kabiira ahoo aad iyo aad u weyn asagoo ku dhex jira yuu rasuulku istiqbaaliyuu soo dhoweeyey kooxdaasoo min fursaani qowmihi qoomkiisii fursaantoodii geesiyaashoodii ka mid ah akrama istiqbaali soo dhoweyntan u karaamo badan waraxaba wuu soo tarxiibiyey waa soo dhoweeyey un rasuulkii wa saaxibii saaxiibkii asidiiq waa abuubakare ajmala tarxiibin soo dhowayntan u qurux badan ayuu soo dhoweeyey wa khataba waa khudbeeyey khudbo ayuu faabid akhriyey bayna yadayhi nebiga hortiisa khudbatan khudbo baliiqatan xeel dheer iftataxahaa uu ku furfurtay bixamdi illaahi ilaahay mahaddiisa jalla weynaa oo wacaza sharaf lahaaye iyo wahanaa ammaan calayhi alla uu ammaanay iyo wasalaati salli iyo wasalaami salaam calaa nabiyihi nebigiisa uu salaamo calayhi salaam ayuu ku furfurtay wakhtatamahaa wuxuu ku soo khatimay uuna ku soo gebagabeeyey faabit khudbadiisa biqowlihi oo ra'diisii ahayd wa innaa annagu nucaahiduka waxaan kugula ballantamaynaa yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow calaa an namnacaka inaan kaa mancinoon kaa difaacno mimaa namnacu minhu waxaan ka mancinoon ka difaacno xaggiisa anfusanaa nafafyaalkeena wa awlaadana carruurteena wa nisaa'ana naagaheenna ee famaa maxaan leenahay marka haddaan saa kuu difaacno oo diintaadiina qaadanay famaa lanaa maxaa noo sugnaanaya liqaa'a daalika arrintaa beddelkeeda saas haddaan kuu soo dhowayna maxaa beddel noo ah oo rabbina siinaya faqaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu ugu jawaabay aljanna jannaad leedihi janna ilaahay idinku beddelaya oo beddel ahaan iyo laqa ahaan iyo la kulan ahaan janno ayaad markaa u leedihiin saasuu markaa rasuulku ugu jawaabay famaa kaadad ma sigin kelimatu ljannati kelimada aljanna ah tusaafixu inay gacan qaaday salaanto waa inay gaartaan laga wadaa aadaana alqawmi qoomkii dhagahooda inuu gaaramaysan sigin xataa ashraqad ilaa ay iftiintay wujuuhahum wejiyaalkoodii bilfarxati farxad bay la iftiintay wasahad ay nuurtay qasamaatuhum wejigooda qasamaadkiisa waa meelaha laga dareemee laga fahmo qofka farxaddiisa waa labada indhood inta u dhaxaysa bilbahjati farxad darteed wa qaaluu waxay dhaheen radinaa yaa rasuula allah radiinaa yaa rasuula allah raalli baan ku nahay rasuulkii allow raalli baan ku nahay janno ina noogugu wa mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaaba jacala wuxuu ka yeelay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi calayh faabid ibni qays khatiibahu khabiibkiisii ayuu ka dhigtay kamaa sidii kaana ugu ahaa xasaan ibni faaqidna shaacirahu shaacirkiisa xasaan ibni faaqidna shaacirkii nebiguu ahaayo diintuu shicirkiisa ku difaacaayay faaqid ibna khasna khabiibkiisii afhayeenkiisii ka dhigtay rasuulka fa saara wuxuu ahaa idaa jaa-atu hadday u timaada nebiga wufuudu lcarabi carab wafdiyaalkooda litafaakhir ayna ugu timaada inay ayna ugu timaado litufaakhirahu inay ula faantamaan ow tunaadirahu amase ay tunaadir ku sameeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadday u yimaadaan inay ula faantamaan amase ay rabaan inay munaadar iyo la ay ku sameeyaan bialsinatin carabyada alfusaxaa nimanka faseexadda badan carabyaalkooda almaqaawili ee aftahaniinta ah oo min khuabaa'ihaa carabta khutabadooda iyo shacaa'irihaa iyo shacaa'irihaa kuwa shacaar shicirka u tiriya ee shucaradooda markaa ka mid ah hadday rasuulka u yimaadaan nadaba lahu wuxuu u soo bixin jiray faabit ibni qays faabit ibni qays ayuu rasuulku u soo bixin jiray sala allahu calayhi wasalam niman aftahaniin ah oo fusaxo ah oo shucaro ah oo nebiga raba inay la faantamaan xagga shicirka ah, amase ay rabaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay munaadaraad iyo isla iska hor imaad ay markaa ku sameeyaan rasuulku wuxuu u soo saari jiray faabit ibni qays ninka lagu magacaabo wuxuuna loogu soo saari jiray limusaawalati alkhutabaa'i inuu ka hortago inuu bal ka hortago oo munaasalaad uu ku sameeyo ee dadka khudabada ah wa xasaana xasan ibnu haabidna rabiga waa u soo saari jiray limufaakharati shucaraa'i inuu la faantamo dadka shucarada ah shucaradaa markaa timidee shicirka ku faantamahaya ilee haab ee ninka lagu magacaabo xasaan ibni haabid mufaakharadiisa ma noqonaysa qadiyaaladee diinta iyo islaamkii iimaankaasu markaa ugu faantamaya walaqad kaana wuxuu ahaa haabit ibni qays mu'minan mu'min buu ahaa nin iimaan leh buu ahaa camiiqa aliimaan iimaankiisu uu fog yahay uu xeel dheer yahay taqiyan nin taqi ah ayuu ahaa alla ka cabsi badan saadiqa tuqa alla ka cabsigiisu ay dhab iyo run tahay shadiida alkhashyati cabsidiisu ay badan tahay min rabbihi rabbigiisa cabsida uu ka cabsanayna aad ay u badan tahay cadiima alxadari digtoonnidiisuna ay weyn tahay min kulli maa shay kasta uu ka digtoon yahay yuqdib allaaha alla carogelinaya jalla wacaza wuxuuna aad uga digtoonaa wixii ilaahay caragelinaya falaqad ra'aahu waa uu arkay rasuuluullaahi rasuulkii alla daata yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa ah, halican asagoo aad u cabsanaya waa waa faabide jazican argagaxaya ayuu arkay yartaciddu ay goodgoodayso faraa'isuhu faraa'isiisii kalxanihiisa meeshaa qofku markuu naxo naastiisa iyo meesha xabadka ay inta korkeedaa boodbooda meeshaa faraa'ista la yidhaahdo waa hilibka meeshaa naaska hoostiisa ku yaala ama korkiisee ayaa boodboodaysay khawfan cabsi ayay la jaraynaysay iyo khashyatan cabsi khawf iyo khashyo faqaala wuxuu yidhi nebiga maa bika yaa abaa muxamed maxaa kugu dhacay abaa muxamed waa kunyadiisa haabide maa bika yaa abaa muxamed faqaala wuxuu yidhi akhshaa waan baqayaa an akuuna inaan ahaaday qad halagtu mid halaagsamay yaa rasuula allah inaan halaagsamay baan ka cabsi qabaa qaala walima maxaa dhacay buu dhahay nebiga qaala qaabil wuxuu yihi laqad nahaana allah allah wuxuu naga reebay jalla wacaza can an naxiba inaan jeclaano an nuxmada in nalaku ammaano nalaku mahdiyo bimaa shay lam nafcal aanan samaynin ilaahay kitaabkuu ku tilmaamay wayuxibuuna an yaxmudu dad baa jecel in lagu ammaano bimaa lam yafcalu waxaysan samaynaynin marka ilaahay baa saa nooga reebay waa ajidunii anna waan ishelayaa buu yidhi axabu alxamdi inaan ammaanta jeclahay waxaan ishelhelaa mararka gobol ka mid ah maa lagu ammaano wanahaanaa wuxuu naga reebay ilaahay cani alkhayalaa faajeentarka iyo kibirkiis qaadqaadka wa ajidunii waan helaa xabba zahwi isla cajibitaanka sahwigu waa tacajubka isla cajibitaanka yaan mararka gobol ka mida ah helayaa inaan markaa jeclaado famaa zaala kama zuulin alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh inuu dejinayo min rawcihi cabsidiisa xataa qaala ilaa uu nebigu yidhi yaa faabitu haabidow alaa tardaa miyaadan raalli noqonin an taciisha inaad noolaato xamiidan adigoo xamiid ah mid la amaano oo la mahdiyo oo watubtal lagu dilo shahiidan adigoo shahiid ah oo watadkhula aljannata jannada aad gasho saddexdaa raalli mayaadan ku ahayn oo miyaadan ku raalli noqoni fa ashraqa waxaa bidhaamay oo ifay wajhu haabit saabit wejigiisii ayaa iftiimay bihaadihi lbushraa اlbushraa bishaaradaa ayada ah bay la iftiintay wa qaala wuxuu yidhi balaa nacam yaa rasuula allah rasuulkii allow aad ayaan u jeclahay raallina waan ku ahay balaa yaa rasuula allah faqaala calayhi الsalaatu wassalaam nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi ina laka daalika arrintaa baa kuu sugan intaabaad leedahay maxaad ka murgaysaa walamaa goortii nasala ay soo degtay qowluhu ilaahay qowlkiisa jalla sha'nuhu sha'nigiisii sharaftiisii xaaladiisa alla weynaatiye yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyeyow laa tarfacuu kor ha u qaadina kor ha u dhigina aswaatakum codadkiina fowqa sawti اnebiy nebiga codkiisa ka kor walaa tajaaharuu hana kula jahrina lahu rasuulka bilqowli qowl hadal ha kula jahrinoo kor ha ugu dhigina ka jahri bacdikum qaarkiin sida uu ula jahro libacdin qaarka kale markaad iswacaysaan yaa muxamed yaa cabdallah yaa waxaad isleedihiin ha dhihina nebiga sala allahu calayh wasalam ixtiraam buu mudan yahay sidaa darteed baa la tilmaamaa ilaahay nebiga inuusan weligii yaa muxamed dhihin taaladaa waxay tilmaamaysaa yaa ayuha annebiyu iyo wixii markaa lamid ah an taxbata inay burto cabsi laga cabsanayo acmaalukum acmaashiina wa antum laa tashcuruun idinkoon dareemin ama aadan ogeyn marka nebiga codkiisa iyo codkiina kor ha uga qaadina haddii nebigii dhintay xataa maanta masaajidka nebiga waa mamnuuc baa laydin codka kor loogu qaado nin baa ka sheekeeyey cumar ibnkhadaab wakhtigiisii laba nin baa masaajidka nebiga gees intay fadhiisteen sheeke intay bilaabeen kor u qaaday codkooda nin meesha fadhiye baan dhahay nin baa isoo tuuriyeeyey intuu qurux dhulka ka soo qaada buu igu soo tuuray markaasaa u firiifayba cumar ibnukhadaab waaba cumarba xataa iima qaylin dhagax buu igu soo tuuray labadaa nin iigu soo wac buu yidhi geeska ku qaylinaya labadii nin baa loo keenay minaynaantuma wel xaggay ka timaadeen yaatiinoo intied u dhalateen daa'ifanu degannaa bay dhaheen wallaahi haddaad reer beledka ahaan lahaydeen waa idin xanuunjin lahaa buu dhahay cumar radia allaahu canh waa idin garaaci lahaa codka masaajidka nebiga codkiina kor ugu qaadaysaan miya maxaa dhacay buu yidhi waxaad iga baxsateen reer beled ma tihiine daa'if baad ka timaadeen laakiin madiine haddaad ahaan lahaydeen lawajactukuma waa idin kala lahaa mar dambe codkiina kor ugu qaadina masaajidka nebiga yaa ayuha aladiina aamanu laa tarfacuu ha raficina aswaatakum codadkiina fowqa sawti اnnebiy codka nebiga ka kor walaa tajharuu hana ula jahrina lahu asagoo bilqowli qowlka jahri bacdikum libacd qaarkiisuu qaarka kale ula jahro oo kale an taxbata inay burtaan la nacayaa acmaalukum acmaashiina wa antum laa tashcuruun aayaddaa markii soo degtay tajannaba waa fogaadayda saabid ibni qays majaalisa rasuulillaahi nebiga golayaalka uu fadhiisanay buu ka fogaadiyey majaalistiisa sal allau calayh wasalam cala alraqmi aydoo ay jirtay min shiddati xubbihi jacaylkiisu aad ugu daran asuu weliba aad u jeclaa nebiga yuu majaalistii ka tegey iyo wa fardi tacalluqihi bihi dheganaanta uu ku dhegan yahay iyo haysiga nebiga uu haysto inay farad tahay tahayay aad u xeeldheer tahay ayadoo taa ay jirto yuu ka dhaqaaqay walazina wuxuu laasimay uu fadhiistay baytahu gurigiisii xataa laa yakaadu ilaa uusan sigin yabraxu inuu u soo baxo ilaa liadaa'i lmaktuuba waajibaadka gudashadooda maahani wuxuu u soo baxayaa inuu masaajid ka yimaado waajibkanuu markaa ku tukado faftaqadahu waxaa waayey faabit annabiy nebiga sal allau calayh wasalam nebiga wuxuu ahaa nin aad iyo aad u naxariis badan ee saxaabadiisa ka warhaaya haddii axad la waayo waa weydiin jiray gabar madow ama nin madow baa la dhao masaajidka xaaqi jira buu rasuulku maalin waayey uu ayna war aaway way dhimatay baa la yidhi masaajidkii xaaqi jirtay waa dhimatay rasuulkii alla waana la aasay waa carooday rasuulka maxaa igu soo sheegi weyseen buu dhahay sal alla calayh wasalam kaannahum waaba sidii ayagoo iska yaraystay amarkeeda isbenziini iyo waa qof masaajid xaaqda leh waaye waxba nebigaan la soo dhibin bay isdhaheen sidoo kale habeenna way ahaydoo nebiga ha soo dhibinay isdhaheen maalintaa rasuulku waa xanaaqay sala allahu calayhi wasalam afalaa kuntum aadamtamoonii dhihi maxaad iigu soo sheegi weyseen had deertaan qabrigeedii tusiya buu dhahay sala allahu calayh wasalam sharafta ay leedahay ma taqaaniin masaajidka ilaahay bay xaaqi jirtay subxaana wa tacaala beedka allay nadiifin jirtay subxaana wa tacaala maxaa ka qiimii wanaag badan shaqo la qabto shaqooyinka ugu fiican bay ka mid tahay beydka ilaahay oo la nadiifiyo sidaa darteed buu dhahay hadda qabrigeeda igeeya waa la tusiyey nebiga waa u duceeyey ama waaba u tukadayba sidaa darteed ayuu yidhi qubuuraha meesha ku yaalaa mugdi bay ku jireen ehelkooda ilaahay baa ku iftiimiya salaadaydii aninantaa markaa ku dukaday xaaladdaa waxay tilmaamaysaa tafaqudka uu ku samayn jiray rasuulka asxaabtiisa sala allahu calayh wasalam faاftaqadahu huwa uu waayey annabiyu nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh wa qaala man ya'tiinii bikhabarihi waryaa khabarkiisa ii keenaya buu dhahay yaa ninkaa khabarkiisa ii keenaaya faqaala rajul nin baa yidhi oo min alansaari reer ansaareeda ana yaa rasuula allah anaa kuu keenaya qabarkiisa wadahaba waa soo tegey oo wuxuu soo aaday ilayhi faabid xaggiisa fawajadahu wax uu helay fii manzilihi gurigiisa asagoo fadhiya maxzuunan murugaysan munakisan foorara munakis markaa ku ah ra'sahu madaxiisa saasuu u fooraraa faqaala wuxuu yidhi maa sha'nuka yaa abaa muxamed maxaa kugu dhacay maxaa ku daaray abaa muxamedow qaala sharun shar baa igu dhacday buu yidhi shar iyo dhibaatay asiibtay qaala wamaa daak waa maxay shartu qaala innaka adiga tacraf waad og tahay buu yidhi annii anigu rajul inaan ahay yuhiiru sawti cod dheer wa anna sawtii codkayga kafiiran maa wax badan buu yacluu ka kor noqdaa calaa sawti rasuuli illaah rasuulka codkiisa sala allahu calayh wasalam waqad nasala min alqur'aani qur'aankana xaggiisa maabaa la soo dejiyey taclamu aada og tahay in nebiga codkiisaa laga kor qaadin wamaa axsabanii isku malayn maayo ilaa qad xabida inuu buray maahana camali camalkayga an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuruun waxaan isu maleeyaa in camalkaygii buray oo annanii aniguna min ahli الnaar reer naareed inaan ahay farajaca rajul ninkii baa laabtay ilaa rasuul ila rasuuli rasuulkuu u laabtay salawaatu اllahi wasalaamuhu calayh oo akhbara wuxuu u sheegay bimaa ra'aa wixii uu soo arkay iyo wamaa samica wixii uu soo maqlay faqaala wuxuu yidhi idhab ilayhi aad xaggiisa waqul lahu waxaad ku dhahdaa lasta min ahli الnaar adigu ahlu naar ma tihid walakinaka min ahli اljanna jannada ehelkeeda ayaad ka mid tahay fakaanat waxay u noqotay haadihi taana bishaara bishaaro cudma oo weyn lihaabit dalla noqotay yarjuu mid rajeeya khayrahaa khayrkeeda tawaala xayaati intuu noolaa intuu noolaa bishaarada waa uu rajaynayay waqad shahida waxa uu ka qayb galay faabid ibni qays maca rasuul maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam almashaahida kullaha mashaahidyadii oo dhan goobihii nebiga dagaal uu u galay oo dhan buu ka qayb galay siwa badarin beder mooyaane waqtaxama nafsuhu naftiisa ayuu geliyey fii khimaari almacaariki goobaha dagaalka moolkooda dalaban asagoo raadinaya lishahaada shahaadadii iyo shahaadadii allatii taasoo basharahu bihaa uu ugu bishaareeyey annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam fa kaana wuxuu ahaa yakhti'uhaa mid gafa fii kulli maratin mar kasta mar walba waa la gefsiin jiray muusan heli jirin wahiyo waxayna u soo jirsan jirtay qaaba qawsayni minhu laba qaasa qaabkeeda intay isku jiraan ow adnaa ama ka sii dhow laakiin wuu ka fakan jirtay ilaa waqacad inay dhacday maahana xuruubu ridda dagaalkii riddada bayna almuslimiin muslimiintii wa musaylamati alkadaab musaylamihii beenlowgee nebinimada sheegtay calaa cahdi waqtigii sidiiq radia allaahu canhu wa abuubakare walaqad kaana wuxuu ahaa haabit ibni qays idaaka wakhtigaa amiiran hogaamiye lijuudi alansaari nimankii ansaari buu horseeda u ahaa wa saalim oo mawla abi xudayfana abuu xudayfe mawlihiisii amiiran buu ahaa lijundi lmuhaajiriin muhaajiriinta ciidankooda wa khaalid ibn qaa'idan liljeyshi kolle jeyshkoo dhan buu qaa'id u ahaa ansaarihi wa muhaajiriihi iyo wa man fiihi wixii ansaarihii muhaajiriin ku dhex jiray oo min abnaa'i albawaadiyi nimankaa bawaadiyada miiga ka yimid ahba walaqad kaanad waxay noqotay alriixu dabayshi waa awoodiiye iyo waldowlatu nasrigii iyo guushii fii julli macaariki dagaalka intiisii badan nasriga iyo xoogga wuxuu u sugnaa limusaylimati limusaylima iyo wa raggiisa raggii musaylama iyo raggiisii ayaa gacan sareeyey calaa juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda waa laga gacan sareeyey xataa balaqa bihim ilaa ay soo gaartay alamru xataa balaqa ilaa ay la soo gaartay bihim ayaga alamru arrintii an iqtaxamuu inay soo jiiraan waa musaylamo iyo intii la socotay fusطaata khaalid ibni اlwaliid khaalid ibni waliid teendhadiisii wahamuu waxay damceen biqatli zawjatihi xaaskiisii dilkeeda oo mutamiin waqatacuu waxay gooyeen raggii waxay gooyeen xibaala alfusطaati teendhada xargaheedii wamazaquuhu way jarjareen shara mumazaqin googoyntan u xune u shar badan fara'aa haabit bin qays ayaa arkay yowma daaka wakhtigaa min tadacbuci lmuslimiin muslimiinta kale qubqubkoodii mar allaala markii tadacbucii muslimiinta maabuu ka arkay shaxna buuxiyey qalbahu qalbigiisa as murug iyo wa kamdan tiraayo adag kamdiga waa murugta xoogga badan wa samica wuxuu maqlay min tanaabusihim isdagaalkooda muslimiinta wax iska sheegsheegooda wa samica wuxuu ka maqlay min tanaabusihim isdagaalkooda iyo wax iska sheegsheegoodii maa mala'a wax buuxiyey sadrahu laabtiisa hamman murug iyo waqamman tiiraayo waa isku macno dhowdhow yihiin intaasba fa abnaa'u lmudani wiilashii reer magaalka ahaa yarmuuna waxay wax ka sheegahayaan ahlalbawaadiy nimankii reer baadiyaalka ahaa biljubni fulaynimay ku tuurayaan wa ahli lbawaadi nimankii reer bawaadiga ahaana yasifuuna waxay ku sifaynayaan abnaa'a almudan wiilashii reer magaalkaa biannahum ayagu laa yuxsinuuna alqitaala inaysan dagaalka hagaajinayninba aysan garanayn walaa yadaruuna aysan aqoon mal xarbu xarbi waxa uu yahay cinda daalika marka agteeda taxamadda waa is-udgey wuxuu marsay xunuud waa haabit watakafana waa iskafanay oo waqafa wuxuu istaagay calaa ru'uusi alashhaad dadka oo dhan korkooda wa qaala wuxuu dhaha yaa macshara almuslimiin maa haakadaa saan maynan ahayn kunnaa maa haakadaa kunna saan ma aanan ahayn nuqaatilu kuwa u dagaalamaa maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa bi'sa maa cawadtum bi'sama shay ayaa baas leh cawadtum aad ku beddelateen anfusakum nafyaalkiina waxaa baas leh lahaaday buu yidhi wax allaala wixii cawad aad ku samayseen bi'sa maa cawadtum waxaa baas lahaaday wax allaala wixii aad ka caada dhigateen oo aad samayseen acdaa'akum cadowyaankiina aad uga caada dhigateen oo min aljur'ati inay idinku soo dhiiradaan calaykum korkiina ah wa bi'sa maa shay baa baas leh cawadtum aad caado uga dhigteen anfusakum nafafyaalkiina oo min alinkhidaali u jab lahum ayaga loo jabo markaa ah inkhidaalka waa jabitaankii inaad u jabtaan ragga waxaad idinka caada uga dhigateen naftiinna taasaa baas leh umma rafaca kor buu u qaaday tarafaw indhihiisa ila asamaa wa qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow innii anigu abara'u ilayka waxaan kaaga beri noqonayaa mimaa jaa'a bihi wixii ay la yimaadeen shayga haa ulaa'i kuwan oo min ashirki shirkigii gaalnimada yacnii musaylimatii wa qowmaha buu ula jeedaa wa abara'u ilayka waxaan kaaga beri noqonayaa mimaa yasnacu haa'ulaa kuwan waxay samaynayaan yacni almuslimiin buu la jeedaa uma kabacdi habba wuu booday waa booday waa ninkii faabid ahaaye habbat alasadi libaaxa boodintiisa libaaxii addaari cabtamahaya qaylinayay buuxayay ee ciilka haayay katifan katifan likatifin garabka ayagoo garabka isuga haya maca algura almayaamiin raggii karaamada badnaa raggii iftiimahayey cadcadaa ee mayaamiinta ahaa war waxaa loola jeeda dadkii sharafta badnaa albara ibni maalik ow dheh wazayd ibn اkhaaab akhi amiir اlmu'miniin cumar ibn khaaab laba dheh wa saalimin oo mowla abi xudayfa saddex dheh wagayrihim oo min almu'miniina asaabiqiin kayrkood iyo kayrkood oo mu'miniintii hormaray ah waabala wuxuu muujiyey balaa'an wacdara cadiiman oo weyn mala'a buuxisay quluuba almuslimiin muslimiinta quluubtooda xamiyatan ficilo wa casman iyo niyadqis wa shaxana ka buuxisay afidata almushrikiin wahaman dabacsanaan iyo wa rucban argaga wamaa zaala ma uusan ka zuulin yujaalidu inuu difaacayo fii kulli itijaahin ama u dagaalamayo jiho walba wayudaaribu uu garaacahayo bikulli silaaxin xataa afqanathu ilaa ay tabar dhigtay aljaraaxu dhaawaci fakhara wuu dhacay khaafi sariican asagoo meyd ah cala alardi almacraka goobtii dagaalka qariira alcayni indhihiisana ku qabobsaday bimaa kataba allahu wixii ilaahay lahu asaga u qoray oo min ashahaadati shahaada ah allatii taasoo basharahu biha uu ugu bishaareeyey xabiibuhu xabiibkiisii uu jeclaa waa rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam mahaluuja sadri laabtiisaba ay qabowdahay aaday u qabowdahay bimaa xaqaqa allah wuu ku qabowsaday wixii ilaahay u xaqiijiyey calaa yadayhi labadiisa gacmood lilmuslimiina muslimiintu uu u xaqiijiye wa min annasri guud ah wa kaanat waxay ahayd calaa haabit dircun camburbeed baa ayaa ku sugnaa nafiisatan oo qaali ah wakhtigaasaa loo dilahayay waxaa korkiisa ku sugnaa wa kaanat calaa haabitin fahbi dushiisa dircun camburbileed nafiisat qaali ah baa saarnaa famara bihi waxaa soo maray rajul min almuslimiin nin muslimiinta ka mid ah fanasacahaa canhu waa ka siibtay marka meydkiisii kala baxay wa akhadahaa wuxuu u qaatay muusangiin muslimiintiiye linafsihi nafsadiisa asaa qaatayba wa fii leylati habeenkii adtaaliyati xigay biistishhaadihi mar allaala markii la dilay ra'aahu rajul nin ayuu arkay riyo ku arkay min almuslimiin fii manaami hurdadiisa aanin ayaa nin hurdahaya yaa haabit ku riyooday faqaala lirajuli haabit baa ninkii wuxuu ku yidhi ana haabitun bin qays baan ahaye fal caraftanii may taqaanid miya may garanaysid miya qaala nacam buu dhahay haa faqaala wuxuu dhaha innii aniga siika waan kuu dardaarmahayaa biwasiyatin dardaar fa iyaaka waxaan kaaga digayaa an taquula inaad isdhahdo haadaa xulumun waa iska riye oo fa tudayaca aad dayacdo iska jir buu yidhi riya ayaan wax kugu dardaarmayaa waxaan kaaga digayaa inaad isdhahdo waad riyootee riyo le waaye faraha markaa ka qaad innii anigu lamaa goortii qutiltu lay dilay bilamsi shalay marra bii rajul nin baa isoo maray oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah sifatuhu tilmaantiisuna kada wa kada saa i saa ay tahay fa akhada wuxuu qaatay dirci camburbiraydkaydii wa madaa biha wuu la tegey naxba khibaa'ihi teendhadiisa xaggeeda oo fii aqsa almucaskari ciidanka meesha ay degeen meesha ugu geysaysaa xigta oo min aljihati alfulaaniya jihada hedlaaye ah jihada hedlaaye ah ayuu mutaqaanaa ninkii la aaday wa wadacahaa wuxuu saaray taxta qidrin lahu dheri asaguu lahaa hoostiisa wa wadaca wuxuu dhigay fowqa alqidri dherigii korkiisana raxla rara dhigay fardaha ama geela laray qoorta laga saaro iyo dhabarka fa'ti u tag khaalid ibnilweliid waqul lahu waxaad ku dhahdaa markaad u tagtana an yabcaa ilaa rajul inuu nin u diro man inuu diro an yabcaa inuu diro ila rajuli ninkaa man ya'khud mid ka soo qaada addirca cambuurbileedka minhu xaggiisa fa hiya ayagu waa cambuurkiiye maa tasaalu kama uusan zuulin fii makaaniha booskiisa inuu haddaba yaale wawsiika bilukhraa mar labaad baan kuu dardaarmaya faiyaaka iska jir an taquula inaad isdhahda haadaa xulmun waariya naa'imin qof hurdaaya riyadiisii dhabdhabkiisa waaye oo fatudayaca aad dayacda iska ilaali buu yidhi qul waxaan kaloo kuu dardaarmayaa dheh likhaalid qaad waxaad ku dhahdaa idaa qadimta haddaad u gasho calaa khaliifati rasuuli illaah rasuulka khaliifkiisa fi lmadiinati magaalada madiina waa abuubakare faqul lahu waxaad ku dhahdaa ina calىa haabid ibni qays haabid ibni qays korkiisa min addayn xagga daynka kada wakada baa looga leeyahay waina fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebelna min raqiiqihi waa addoommadiisay ka mid yihiin catiiqaani waa laba la xoreeyey laba catiiq ah waaye ee falyaqdi ha gudo daynii daynkayga ha iga gudo abuubakar waliyuxarir hana xoreeyo ghulaamaya labadaydii addoon buu yidhi fastayqada rajul ninkii baa kacay faataa waa aaday khaalid ibni اlwaliid faahbaru wuxuu u sheegay bimaa samica wamaa ra'a wuxuu maqlay iyo wuxuu arkayba fabacaa wuu diray khaalid man yuxdir qof soo xaadiriyo soo qaada addiracu cabdulbireedka min cindi aakhirihaa kii qaatay agtiisa fawajadaha waa hel fii makaaniha booskeedii wa jaa'a bihaa waa uu la yimid kamaa hiya sidii ay ahayd sida riyada loogu sheegay ayadoo ah ayaa la keenay walamaa goortii caada uu laabtay khaalid ila almadiinati madiina munawara uu ku laabtay xadaa abaabakr ayaa ka sheekiyey ayuu u sheegay dheh abubakr radia allahu canhu bikhabari faadil ibni qays iyo wasiyatii dardaarankiisa faajaaza waa meel mariyey oo waa sameeyey oo wuu guday asidiiq wasiyatihi dardaarankii faadil wamaa curifa lama aqoonsan axadun qof qablow asaga ka horeeyey walaa bacdahu kana dembeeyey ujiizad la meel mariyey ama la sameeyey oo la fuliyey wasiyatuhu dardaarankiisa bacda mowtihi markuu dhintay kadib sawaahu asaga qofaan ahayn nin asaga aan ahayn oo dardaarankiisii geeri kadib la meel meelmariye muusan jirin horay walaa gabaal radia allaahu ilaahay haka raadi noqdo can haabit ibni qays wa ardaahu ilaahi ha raali geliyo wa jacala ilaahay ha ku abaalmaryo ha yeelo fii acla alcilliyiin acla alcilliyiin ilaahay ha geeyo oo ilaahay ha ka dhiga mafwaahu makaanu nagaashidiisa faadil ibni qays qisadiisa ayaan meeshooga baxnay